رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله الرحمن الرحيم عوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب ملاطفة اليتيم والبنات والسائر الضعفاء waxaan gelaynaa baab lagu magacaabo in loo mulaatafeeyo oo loo turo yatiimta waa agoonta waalbanaat iyo gabdhaha iyo wasaa'ir intii ka soo hartoo ducafo ah oo tabar daran iyo masaakiinta oo markaa loo turo iyo munkasiriinta waxaa la yidhaahdaa waa dadka hooseeya liida dhibka iyo waxyaabaha qabee qalbi jaban qalbi jaban ayaa markaa lagu magacaabaa munkasiriinta iyo waalixsaani ilayhim ee ixsaan loo sameeyo xaggooda in ixsaan loo sameeyo dadkaa lasoo sheegay iyo waalshafaqati calayhi in loo shafaqo oo loo naxariisto iyo waaltawaaduci in la tawaaduco macahum ayaga micigoodoon layska kikrisiininoo layska kokor qaadin loo tawaaducoo la dhex fadhiistoo laysku duleeyo iyo wakhafdi aljanaaxi dhinaca oo loo raariciyo lahum ayaga intaasaa baabka markaa looga hadli doonaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wakhfid janaaxaka dhinacaaga u raarici lilmu'miniina mu'miniinta rasuulkii allow dadka iimaanka lehee mu'miniinta dhinacaaga u raarici oo u naxariiso wasbir sabir oo ku xabbis nafsaka nafsadaadoo dhex fadhi maca aladiina kuwii micigooda yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay bilghadaati waalcashiyi subxii iyo galabtiiba yuriiduuna ayagoo doonahaya wajhahu ilaahay wejigiisa walaa tacdu ha iilin ha leexinin oo ha dadbin caynaaka labadaada indhood canhum xaggooda turiidu adigoo doonaya ziinata alxayaati addunyaa nolosha adduunka ee dhow dhalaalkeeda wa qaala tacaalaa fa ama alyatiima agoonta falaa taqhar ha qahrin agoonta ha dhibin wa ama asaa'ila saa'ilka iyo midka wax ku weydiisaya maskiinka tuugsanayana falaa tanhar ha hororin ha canaananin waqaala tacaala ara'ayta aladii kii iiga waran yukadibu beeninahayay biddiini maalinta qiyaamo fadaalika kaa alladii kii waaye yaduculyatiima agoonta riixahayay agoontuu riixa oo xaqooduu u diida walaa yaxuddu dadkana aan ku tirtirsiinin aan farin oon ku guubaabinin calaa tacaami almiskiini maskiinka quudintiisa wa can sacad ibni abi waqaasin qaala wuxuu yidhi sacad kunnaa waxaanu ahayn maca nebiy nebiga nicigiisa sala allahu calayhi wasalama sittata nafarin lix ruuxna waan ahayn annagoo lix nafar iyo lix qof ah ayaa nebiga la joognay faqaala almushrikuuna nebiga sala allaahu calayhi wasalam yaa mushrikiintii waxay u dhaheen asagoona dhex fadhiya udurud buri cayri haaulaa'i kuwa yaa fadhiya waa dacafadii asagaa noo tirin doona udurud haaulaa'i cayri kuwan laa yajtari'uuna yayna nagu soo dhiiranin calaynaa korkeene annagoo dad asharaaf ah madax ah kaaba qabiilo ahaan nahay kuwan haddaan soo dhex fadhiisano waynagu dhiiranayaane haddaad rabta moxamedow inaan kula fadhiisano cayri marka hore kuwan kuwan buri ayay yidhaahdeen mushrikiintii wa kuntu waxaan ahaa ana aniga lixdii buu tirinayaa aniga kowdhe waa sacad wabni mascuudin ama eh, wabnu mascuudin ibni mascuud wa rajulun nin oo min hudayl reer hudayl u dhashay bilaal wa rajulaani iyo laba nin kaloo lastu aanan ahayn usanniihimaa mid magacaabahaya iyo laba kale lixdaa iyo laba ee afartaa iyo laba kaloo aanan magacaabaynin fa waqaca waxaa ku dhacay fii nafsi rasuuliillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama naftiisa waxaa ku soo dhacay maa shaaa allaahu wuxuu ilaahay doonay an yaqaca inay ku soo dhacaan wuxuu is nebiga war kuwan haddaad waxoogaa baxa dhahdo kuwanna aad la fadhiisatay ileen ayagaana hortaagani kuwan kollay diinkii way qaateen si kastana dhibaato iyo mashaakil ma ahaanayee kuwan haddaad baxa dhahdo oo kuwan aad la fadhiisato say islaamkii khayrka u qaataan soo ma fiicno fa faxadaa nafsahu nafsadiisu ugu sheekeeyey marka amaad ceyridaa buritaan oo burin ahna ma ahayn anzala allaahu tacaala ilaaha sarreeyaa wuxuu soo dejiyey walaa tatrud aladiina kuwii ha cayrinin yadacuuna rabbahum rabbigood caabudahayay bilghadaati aroortii iyo waalcashiyi galabtiiba yuriiduuna xaalo ay doonahayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ayagoo ilaahay wejigiisa doonaya ha burinin rasuulkii ilaahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey nimankan kibirka ka batay ee diinka alle ka santaagaya dullinimadooda ha u cayrinin kuwan dartood kuwan ilaahay baa jecel ducafa ha ahaabaano dharkoodu yuusan dhar qiimo badan ahaanin ha yasaanoo ha liidaano agtooda ha ka liidanaadaano ilaahay agtiisay ka sarreeyaanilaahay agtiisay sharafka leeyihiinna kuwaan ha iga cayrinin aayadaha qaar waxay tilmaamayaan rasuulkii allow beri haddaad u tagtay ku yimaadaan salaan iga gaarsii faqul salaamun calaykum kataba rabbukum calaa nafsihi araxma daduu ilaahay salaan u soo diray ma sahlana daduu ilaahay salaan u soo diray bay leeyihiin naga cayrayna nagu soo dhiiranin naga buri yaynan nagu adkaanin nagu soo dhiiranine saa darteed buu rasuulku ilaahay amray inuusan cayrin wa can abi hubayrata caydi bni camar almuzaniy wahuwa asagoo min ahli baycati ridwaan buu ka mid yahay anna abaa sufyaana abaa sufyaan baa ataa wuxuu soo maray calaa salmaana wa suhaybin wa bilaalin oo fii nafarin koox ku dhex jira suhayb iyo salmaan iyo bilaal waad fahmi kartaan meelahay ka kala yimaadeen ugu daciifsan abaa sufiyaan waa kaaba qabiilkii qoraysh waa reer qoraysh ninkii ugu sarreeyey saasuu u soo dhex maray faqaaluu waxay dhaheen maa akhadat ma aysan qaadanin suyuufullaahi ilaahay seefihiisa min caduwiillaahi cadowgii ilaahay ma akhadahaa wixii la rabay inay ka qaataan kama aysan qaadanin gaalkii abuu sufyaanba hadduu nool yahay meeshaanna uu maraayo kii muslimiinta dhibee cadaadiyey dhiblowga hadduu inta maraayaa seefihii islaamka seefihii ilaahay xaqoodii ma aysan oofsanin faqaala abuu bakarin abuu bakar baa yidhi ataquuluuna haadaa ma sidan baad ku odhanaysaan ataquuluuna haada lishayqi qurayshin qoraysh odaygoodii iyo wa sayidihim sayidkoodiiba war sayidkii qureysheed miyaad hadalkaa leedihiin inuu soo jiito uu soo dumiyo fa ata anabiya nebiguu u yimid ama uu u tegay abubakar fa akhbarahu arrintii buu u sheegay rasuulka allow salmaan suhayd bilaal ayaa sidaa yidhaahdeen anna saasaan idhi faqaala rasuulku wuxuu yidhi yaa abaa bakarin abaa bakarow lacallaka aqdabtahum maka caraysiisay maka caraysiisay oo raggii makaa caroodeen makaa caroodeen oo raggii ma ka caraysiisay wuxuu isdhahaayey malacanaanana ragga waa lagu qaylinaa buu islahaa asaa lagu soo jeestay asagaa lagu soo jeestayoo raggaa ma kaa xanaaqeen markaa sidaa tiri ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam hadal weyn waay la in kunta haddii aad tahay abaabakarow aqdabtahum mid ka caraysiiyey laqad aqdabta rabbaka rabbigaabaad ka caraysiisaya ogow allahu akbar salmaan hadduu kuu carooday abuubakarow bilaal haddaad ka xanaajisay abuubakarow waxay la mid tahay adigoo ilaahay ka caraysiiye subxaana wa tacaala bilaal laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah asagoo dhahaaya yaa qoraxda lagu jiidi jiray oo bacaadka kulul ee maka la seexin jiray abaa sufyaan muxuu yahay darad buu soo islaamaya muxuu yahay abuu sufyaan wallaahi ninkan haddaad ka caraysiisay abuubakarow ilaahayaad ka caraysiisay subxaana wa tacaala wamaa adraakumaa bilaal ma taqaaniin bilaal shanqarta shanqarta dacaskiisa anoo jannada u sii socdaan ka maqlay buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa dadkii awaa'isha ahaa ee ugu horreeyey ee ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala bilaal bilaal waa mu'adinka nebiga sala allahu calayhi wasalam dad kaleo badan bay u soo mareen halgan adag bay u soo mareen waa la cadaabiyey waa la dhibaateeyey mashaakil fara badan baa la soo marsiiyeye ilaahay baad ka caraysiisay ogow abuubakarow xaaladdu markay meel adag gaartay fa ataahum waa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa ukhwata walaalaheeyow walaalaheeyow a aqdabtukum ma idinka caraysiiye ma ii carooteen oo ma ii xanaaqdeen qaaluu laa mayay dhaheen yakfir allaha laka yaa ukhaya walaalkayow ilaahay ha kuu dembi dhaafo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey qowluhu uu yidhi ma'khadahaa macnaheeda waxaa laga wadaa ay lam tustawfi xaqahaa xaqoodii ma aysan ka oofsan minhu abaa sufyaan xaggiisa wa qowluhu yaa ukhaya ruwya bifatxi lhamza hamsada la kordhiga la akhriyaa wa kasri alkhaa kha'dana markaa la kasriyo wa kasri alkhaa akhii watakfiif ilyaa wa ruwiya bidammi lhamza sida noo qoran hamzadoo la godo wa fatxi alkhaa kha'dana la kordhigo wa tashdiidi ilyaa ya'dana la shido ukhaya in markaa la yidhaahdo labada markaa way bannaan tahay sidaa darteed dadka ducafada ah fadliga ay leeyihiin baa meesha laga fahmaya wa can sacd wacan sahl bin sacad qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi ana aniga iyo wa lyatiimi ninka adoonka kafaala fi ljannati jannada hakadaa saasoo kalean ku nahay waa sidee wa ashaara bisubaabati farta wax subaabada ah ee wax lagu tilmaamo ayuu ishaaray iyo walwustaa farta dhexe wa faraja baynahumaa wax yar buu kala fogeeyey wuu kala furay rasuulka sal allah calayh wasalam agoon dhaqaaleeye sala allahu calayh wasalam agoon ogaade ilaahay baa ku og subxaana watacaala agoonka war farxad fiican baa ka maqan aabbihiisuu waayey sidaa darteed ayaa ilaahay nebigiisa wuxuu leeyahay ninka agoon faalla oo dhaqaaleeya ani iyo asaga jannada waan isku dhownahay rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa kaafilu lyatiim alqaa'imu biumuurihi waa qofka umuurihiisa u istaaga waxyaabaha ay u baahan yihiinna u tara wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi kaafilu lyatiimi agoon qofka kafaaleeya oo dhaqaaleeya agoonkaasoo lahu asaga u sugnaaday aw ligayrihi ama keyrkiiba ana ani iyo wahwa asagoo ka haatayni fi ljanna jannada saasoo kale aan ku nahay wa ashaara alraawi raawigii wuxuu ishaaray wahwa raawigu waa maalik ibnu anase bisabaabati farta sabaabada la yidhaahdo marka wax la caynayana ayadaa dadka saa lagu dhahaa waa farta suulka ku xigtaa marka wax la ishaaray la tilmaaman meesha ma u jeedaa guriga kasoo leh farteeda lagu taagaa atixiyaadka ayadaa la taagaa iyo wlwusطى muttafaqu calayhi wa qowluhu uu yidhi alyatiimu lahu aw ligayrihi macnahu waxaa laga wadaa waa qariibuhu waa agoon qariibkiisa ah aw اljnabiyu minhu amase ajnabi ka ah labadaba faalqariibu qariibku midla an takfulhu ummuhu aw jadduhu aw akhuuhu waa markuu kafaalo ow amase khayruhum waa oo min qaraabatihi wax ka soo haray hooyadii iyo awowgii iyo walaalkii oo qaraabo ah taasaa markaa laga wadaa wallaahu aclam ilahay baase yaqaana xaqiiqda ilaahay baa yaqaana wa canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laysa almiskiinu miskiin ma aha aladii midka tarudduhu ay celinayso altamratu waatamrataan hal timir iyo laba timir waalluqmataan waalluqmataani ay celinayso say u celinaysaa albaabkuu soo istaagaya warooyii kaalmeeya xabad timiraa la siina waa baxaya canjeeraa saxan loogu ridaa wuu baxayaa maskiin ma aha waa maskiin laftigiisa laakiin maskiinka xaqiiqda ah ee ay shareecadu ammaantay ay sheegaysa kaas ma aha kee waayo waayahee inama almiskiinu maskiinka aladii yatacafafu waa midka dhowrsan waa baahan yahay wax ma haysto dadkana ma su'aalanay waa cafif waa dhowrsoon yahay muttafaqun calayhi wa fii riwaaya fi الصaxiixayn laysa almiskiinu maskiin ma aha aladii yatuufu midka ku wareegee tawaafa cala annaasi dadka dhexdooda taruduhu ay celinaysa alluqmatu waalluqmataani waatamratu waatamrataan timir iyo laba timir luqmo iyo laba luqmadood walaakina almiskiina laakiinse miskiinka alladii waa midka laa yajidu aan helaynin hinan taajirnimo yuqniihi uu ku kaaftoomo taajirnimo uu ku taajira uu ku kaaftooma ma helaayo kaasaa markaa loola jeedaa miskiinka xaqiiqda ah laakina almiskiin alladii laa yajidu khinan yugniihi walaa yuftanu la fahmaayo haddana kaaga sii daran wax ma haysto haddana dhihi maysid miskiin ah shaar cad buu wataa catar buu u marsan suuqaasuu socdaa masaajidkuu fadhiyaa qolkuu kula jiraa waana baahan yahay waana baahan yahay la fahmi maayo haddii la fahmi lahaa asagana fayutasaddaqu calayhi lagu sadaqaysan lahaa walaa yaquumu ma istaagaayo fayas'al annaas inuu dadka weydiisto darteed uma istaagaayo war waa baahanee wax isiiya ku dhihi maayo kaasaa la rabaa inaan garano marka kaasaa la rabaa inaan fahamnoon wax siino maskiwaaye wa canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam nebigu xaggiisa wuxuu ka wariyey inuu nebigu yidhi assaaci kan u istaagee dhaqaaleeyo u shaqeeya cala alarmalati garoobada iyo waalmiskiini miskiinka kaalmujaahidi fii sabiili illaahi waa mujaahid ilaahay jidkiisa ku jihaadaya waaxsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu rasuul ku yidhi wakaalqaa'imi alladii laa yafturu waa nin taaganoon istanoogaynin qiyaamuleel buu caaw intuu u istaagay aan go fadhiisanaynin wa kasaa'imi laa yuftiru waa saa'im soon oo aan afuraynin qofka caraamisha carmalna waa la yidhaahdaa garoobna waa la yidhaahdaa inta badan arnada waxaa loo isticmaalaa naagta laga dhintay kollay mar walba waxaa loola jeedaa naagta aan ninka lahayn waa lasoo furo weydniyo jaban tahay amase odagiibaa ka geeriyoodoo ka dhintay caraamiisha iyo masaakiinta ayagaa loogu dhib badan yahay maanta ayagaaba wax laga doonaaba ayaga ayaa wax laga doonaaba maanta ninkii la rabay inuu dhaqaaleeyo annagiina laka rabay inaan xaaladooda ka war warhayno dhahno war maxaa xaalkiinu yahayo ilmihii ka warramo oo si la waraysto oo wixii la tari kara la taro boqolka loo soo diro yaa laga yaaba in lala cuno maanta rag maanta jooga rag rag cajiib badan waay waa rag xaalkooda ilaah ogya subxaana wa tacaala saxaabadu waxay aad u asturi jireen gabdhaha laga dhinto iyo kuwa la furo aad baa loo dhaqaalayn jiray in la guursadaa laysku dayi jiray in ayaga la guursadoo la asturaa laysku dayi jiray markay saas u ciddabaxdaba waa la soo doonan jiray waad aragteen taariikhda suura xayaati saxaaba umu xabiiba aaway markii ninkeedii ku geeriyooday xabasha umu salama aaway abuubakar baa soo doontay cumar baa soo doontay nebigaa soo doontay xabsa wuu ku wareegayaa cumar ragga wuu leeyay war xabsaan hayayaan ku dara macnaha waxaa fahmaysaa meesha sida muslimiinta ay wanaagoodu ahaa maanta miskiinta ayadaaba hunguri laga raadina ayadaa wax laga raadinaya ayadaa la dalbaya ayada marka mashaakilkana haystay ka mid tahay waad u jeeddaan bishaarada meesha taala assaaci cala alarmalati garoobada midka dhaqaaleeya iyo waalmiskiini kaalmujaahid fii sabiili illaahi waa mujaahid ilaahay jidkiisa ku jihaaday waxaxsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi wakalqaa'imi aladii laa yaftur waa mid salaad u taaganoon daalayn wakasaa'imi laa yuftiru soome aan markaa afurin muttafaqun calayhi ajirkiisuu leeyahay wa canhu can ilnabiyi qaal sharu acaami cunto waxaa u shar badan tacaamu alwaliimati weliimada zabta cuntadeeda weliima kaastan arooskaa inta badan la yidhaahdaaye cunada dadka loogu waco inay markaa cunaan ayadaa u xuno u shar badan sababtu maxay tahay yum nacuhaa waxaa loo diidayaa man ya'tiiha qofka imaanaya wayudcaa ilaah waxaa loogu wacayaa man man ya'baaha qofka diidahaya weligaa u fiiri casuumaadka dad aan ayagoo dhanba dharagsanoo tukaamada iska fafadhiyaa la sugaa maantao dhan taleefon baa loo dso ma soo socotaa haa gaarigii baa maqan ma soo socotaa haa masaakiintii albaabkay taagan yihiin markay gal isdhahaan xabadka gacanta laga saaraa waa la soo celinaa kuwan waa la sugaa way imaanay fartay saddex far bay ku cunayn gacan intay geliyaan yaa meeshii uga tegayaan masaakiintii garoobadii araamishii dadkii o dhan bannaankaay wada taagan yihiin wax loo ogol yahay ma jiro dadkii mudnaana waa loo diidaa dadan mudnayna waa la sugaa waa lasoo barbaryayaa saasay ugu shar badatay laakiin haddii sidii loogu talagaliyo masaakiintii dadka baahan la siiyo intaana wax loogu soo daro qofka diidaya loo waca ayaa mataqaanaa laga manciya qofka imaanaya dheh wayudcaa ilayha man yabaha waman lam yajib iddacwata yeeritaanka qofkaan ajiibin faqad casa allah wa rasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa ayuu ku caasiyey ajiibitaanka qofkii laga waaya oo meesha arooska inta laga waco kaalay inta la yidhaahda imaan waaya ilaah rasuulkiisa wuu ku caasiyey haddii laguu keena warqaddii arooska waa inaad tagtaa allaahuma wax kaa mancinay hadday jiraan waa mawduuc kale macaasibaa ka jirta fisqi baa ka jira waa la ciyaarayaa khamri baa la cabayaa nin iyo naaga isku dhex jira waa mawduuc kale taasi waa diidi kartaa haddaadan celin karin teeda kale waxaa la leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala noo tilmaama haddii naloo naloo waco inaan markaa ajiibno wa fii riwaaya fi saxiixayn bi'sa acaamu acaamu lwaliima cunto waxaa u xun oo u baas leh weliimadii allabariga tacaamkiisa yudcaa ilayha alagniyaa taajiradaa loo wacaa wayutraku alfuqaraa fuqaradana waa laga tagaa taajirka maxaa loo wacaa ma taqaanin beri inuu kuwa curabaa ila maskiinka haddaad cunto siiso beri ma ku waci karo zab ma samayn karo xoolo ma qali karo waxma samayn karo laakiin ninkan xoolaha leh maxaad u wacday haniga ah inuu dariqu waco marka saa darteed waa cuntada tan u shar badan wa can anas can ilnabiyi qaal man caala qofkii dhaqaaleeya caal macnaha waxaa laga wadaa waa qof allaala qofkii u istaaga shu'uuntooda tarbiyadooda wanaajintooda jaariyatayni laba gabdhood xataa tabluqa ilaa ay ka qaangaaraan jaa'a yowma alqiyaama maalinta qiyaama wuu imaanayaa ana ani iyo wahuwa asagoo ka haatayn anagoo saanoo kale ah waa sidee wadumma asaabicahu farahiisuu isku dhejiyey rasuulka sala allah calayh wasalam faraha ayuu isku dhejiyey tii ee garoobada maxay ahayd ee agoonta wuu kala qaaday soo maaha wuu kala furay tan baa ka fadli badan marka tan waa isku dhejiyey rasuulka laba gabdhood qofkii dhaqaaleeya laba uu dhalay ha ahaato laba uu mas uul ka yahay laba la dhalatay laba hooyadii dhashay laba gabdhood uunbaad dhaqaalaysay waad tarabiyaysay waxbaad bartay way weynaadeen niman baad ku kala dartay adi iyo nebi waad is-ag fadhiisanaysaan maalinta qiyaamo maxaa ka fiican markiin gabar la dhalo gabar in la dhalo maxaa loo diidi jiray muslimiinta waxaa lagu gubaabinayaa gabdha jacayl waayo annagu waxaan aaminsanaan jirnay dhaqan xunoo ah gabdhaha inaanba waxba laga dhiginba wiil kalee la buunbuuniyo waa idiin sheega hadda ka hor maxaa la dhihi jiray haddaad wiil dhashana dahadaad leedahay dahab dhegtaa loogu sheegayaa dahab haddaad gabor dhashana <laughs> bulukati marka markaasaa dhibaato iyo mashaakil iyo rafaad iyo waxyaabo badan bay ahaan jirtay gabadhiyo waxaad arkaysaa imaanaysaa uurka leheedo gacmaha kordhita ilah wiil dhalaa ilahu wiil dhalaa haddii gabaa ku furaa baa la dhihi jiray ee gabdhaha qaarkood waad furantahay haddaad gabar dhasho maydaa gabar wadata miidaa wiil wadata ilah wuxuu bixiyo biuka inuu bixiya subxaana wa tacaala ayadoo saas ay tahay ayaa waxaa la barayaa gabdhaha qiimaha ay leeyihiin wiilka iyo gabadha meelaha gobolkeed markaad fiiriso waxaa nafci waxtar badan gabdhaha markaad fiiriso markuu wiil kuu soo hormaro koo wiil aad dhasho waa isku rafaadaysaa wax yar markuu soo weynaado banooni ciyaar iyo banaanbixid iyo waxaasuu keenayaa gabarna alaabtay kuu dhaqaysaa intay aadaysaa waa ma jirto alaabtay ku dhaqaysaa gurigay ku xaaqaysaa waa laga nafci batay ka soo gudub gabarhta waad ku xisaabtamaysaa gabadha waad ku xisaabtamaysaa beri marka lasoo doonto akhyaar baa ku imaanaysaa baqshada wax ku jirtaa laguu keenayaa cimaamad baa yarad iyo iyo gabbaati wax lagugu soo duubayaa meeshaa laguu soo dhigaa wiilkana adaa wax bixinaaya adaa wax lagaa rabaa ka soo gudub mar allaala marka gabar gabadhaada wiil ay soo guursato oo wiil uu guursado gabadha hooyadeed waxa ixtiraama waa gabadheeda ninka qaba xaqiiqdaba marka la fiiriyo hooyada way kaga kalsooni badan tahay wiilka ay dhashay wiilka wiilka ee gabadheeda qaba asaa ixtiraamid badan ka ixtiraamid badan tan wiilkaaga qabana yay kugu soo haadinba meeqo hooyo iyo sodo gabadhay u taalla kala celina buqdanaabay dhibtayba balaayo qabtaa allow ma iga dhimato meeqaasaa dhihi jirtay meeqa ilaa hadda xaalkoodu saas yahay meeqa kiisoo noo yaalo hadda in la xaliyo la rabo sodo iyo gabadhay sododa u tahay markaa dagaalamaya wiilkii gabarta gabadhaada qabayna hooyo subaxaasoo madaxa ka shuminin ama gacantuusan ka dhukanin ma baxaayo marka gabdhuhu nafci fara badan bay leeyihiin waxyaabo fara badan bay leeyihiin marka hadday dadka badankooda qayb ka mida ogaadeenoo baryaan waxaan maqlaa ilaahoo gabar isii ilaahoo gabar isii hoy dhehaysa xaaladahaasoo dhan baa markaa jirtaa rasuulku wuxuu leeyahay sal alla calayh wasalam wuxuu leeyahay man caala jaariyatayn laba gabdhood qofkii dhaqaaleeya xataa tabaluqaa ilaa ay ka qaan gaarayaan jaa'a yowma alqiyaama maalinta qiyaama waa imaanaya ana wahuwa ka haatayn ani iyo asagoo saasoo kale isku ah wadamma asaabicahu farahiisa ayuu nebigu isku dhejiyey rawaahu muslim jaariyatain macnaha ay bintayn laba gabdhood waayo ma aha laba wiil waa laba gabdhood wayna ka koris dhib badan yihiinoo wiilasha iyo gabdhaha xagga korinta marka la fiiriyo gabdhaha ku dhib badan gabdhaha ku dhib badan waxaa la dhihi jiray way cunayaan hooyo wax ma yaala way cunayaan haddana hooyo wax ma yaala way cunayaan waxaa laga yaabaa maalintiiba ee gabdhaha bishii jawaankii bariiska uu dhammaanaya wiilkana wiilashana haaf bay markaa noqonaysaa cafar raalli ahada gabdhaha meeshaa inoo joogto billahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam